bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin wma annaafiyaة cinda اlxijaaziyiina kalaysa in taqadama alsm walam yusbq bin ilى aakhirih waxaan ku dhex jirnay nawaasikhdii waxaan ka soo baxnay qeybtii koobaad kaana iyo akhwaadkeedu saddex iyo tobanka ficil ahaa inta waxaa lagaga hadlayaa afar xaraf ama saddex xaraf oo loo yaqaana min akhawaati leysa waxa weeyaan baa la leeyahay ayada waa ayaga waa xuruuf qiyaasti waxay ahayd in la yidhaahdo xuruuf min akhawaati kaana in la yidhaahdo maadaama saddex iyo tobankii min beyniha leysa ay kamid ahayd kaana madaxay u ahayd wixii camalkii kaana camal falayo inaan leysa lagu shabahin oo kaana lagu shabaha laakiin leysa waxaa looga doortay baa la yidhi lianna xuruuftan kulligeeda nafyi ay faa'idaysata leysana waxa weeyaan waa ficilka lidaatihi asiga nafyi ka faa'ideeyay min jamiici eh, akhawaati kaana walidaalika zaala maa in la geliya mooye keligeed waxba maa faa'idaynayso marka waxaa leyta loogu doortay xuruuftan min xayثu الnafyi waxay lamid tahay leysa lianna leysa linafyi mida kale leysada naftigeeda kalaam badan baa ku jiro qaar baaba qabaan leysa inay xaraf tahay wa calىa madhabi man yactabiru leysa anaha xarf fatashbiihu hadihi اlaxruf bileysa waxa waaye wajh buu leeyahay oo wajiih ah marka sidaasa waxaa la yihahda akhawaati leysa yaa lagu magacaabay marka afartaas xaraf waxa weeyaan khilaafaad badan baa ka jira laysa bayna anaxwiyiina ma aha bayna bayna alqabaa'il alcarabiya khilaafka markuu bayna naxwiyin yahay sahl weeyaan wa yumkin tarjiixu tarjiixu alkhilaafi baynahum biiraadi aladila laakin in kaana bayna alqabaa'il laa yumkin tarjiixu lugatin calaa luga ilaa min xaythu alafdaliya oo la yihahda xijaaziyin luqadooda saraysa in la yihahda mooye marka sidaa daraadii wuxuu leeyay wamaa annaafiya maadii nafiga u sugnaatay cinda alxijaaziyiina qolada reer xijaaz ah ka leysay lamid tahay oo leysa fii rafci اlismi wa nasbi alkhabar ama ka leysa fi naskhi naskhi mubtada wاlkhabr yay kala mid tahay baa layidhi xijaaziyiin haddii la sheega muqaabilkeeda reer tamiima ku jiro xijaaz waxaa layihahdaa maka iyo madiina iyo wamaa xawlahuma wamaa beynahumaa iyo januubkooda waxaa jiro ilaa baxriga laga gaara tuhaama iyo dhulkan oo dhan reer xijaaziyiina laysku dhihi jiray luqadooda waa luqa alcaaliya la yihahda wbiha wa biluqatihim nazla qur'aan اlkariim waa loogaga dambeeyay inay xagga luqada qabaail carab ay ugu sarayso marka laakiin laysadii eh, maadii naafiyada ahayd cinda tamiimiyin ma camal haddii qiyaas ahaan la fiiriyana wahwa alaqrab baa layiri lianna maa naafiya tadkhulu cala alafcaal wa tadkhulu cala alasmaa oo waxaad leedahay maa saafara caliyun ilaa makkata maadii ficilay gashay maa zaydun qaa'imanna waa laleeyahay oo asmaadii bay gashay marka isim kasta oo aan asmaa xaraf kasta oo aan shay ku gaar ahayn inuu camal falin ba ahayd sidii hal iyo bal oo kale tadkhulu cala alafcaal wa tadkhulu cala alasmaa walaa tacmalu fiihima maadana maadaama labadooda ay galayso waxay ahayd qiyaas ahaan inayna camal falin wa maca dalika cinda alxijaaziyiin ay camal falaysaa baa lyiri laakiin lidacfi alcamali cindahaa ishtaraduu lahaa in taqadama lismu isimkii haduu ka hormaro cala alkhabariga lagala jeeda oo la yihahda maa zaydun qaa'iman haddii la yidhaahdo ou isimki soo hormaro oon loola dhaqmin sidii kaanay akhawaadkeedii lianna tilka afcaal wa hiya aqwa fi lcamal bikhilaafi alxuruuf fa inahaa daciifa marka in taqadama alismu cala alkhabar walam yusbaq isimkiina aan lagala hormarin biin oo aan la dhihin maa in zaydun qaa'imun aan la dhihin oo isimkii aanan laga hormarinin in aan laga hormarin walaa bimacmuuli lkhabari khabarka midkuu ku camalfalayana aan laga hormarinin oo haddii la yidhaahdo maa zaydun aakilan tacaamaka haddii la yidhaahdo tacaamkii waxay noqonaysaa eh, macmuulu lkhabar oo zaydoo isimkeeda aakilo khabarkeeda khabarkiyaa kusii camal falay tacaamkadii marka lama hormari karoo la dhihi maayo maa طacaamaka zaydun aakilun aakilan ma banaano ilaa darfan inuu yahay maahine aw jaaran wa majruuran inuu yahay maahine haddii macmuulu khabarka ou noqdo jaari majruur ama darf waa la ogol yahay oo haddii la yidhaahdo maa fi daari zaydun muqiiman haddii la yidhaahdo taas oo khabarki ah yaa waxaa ku tacaluqaya jaari majruurkaas fi daari mutacaliq bimuqiima laleeyahay marka maadaama jaari majruur ou yahay waa banaan tahay in la hormariyo darafkiina waa lamid oo maa cindaka zaydun eh, jaalisan yaa laleeyahay oo cindadiyo daraf ah oo macmuul jaalis kuwa ah yaa waxaa banaanata an yataqadama cala اlismi maxaan ku iraahdaa wa cala alkhabari ithnayhim kilayhima shardiga marka waxa weeyaan inay hadda saddex shardi buu u sheegay oo in taqadama lismu hal shardi waay walam yusbaq bin shardiga labaad waay walaa bimacmuul khabari shardiga afaraad waay wala qtaran alkhabaru biilaa khabarkeedana inuu ilaa la xariirsano tan laga cabira an yantaqida nafyuha biilaa naxw qowlika intaasoo dhan ama naxw qowlihi tacaala maa haadaa basharan ay yidhaahdeen gabdhihii la fadhiyey imra'at lcasiis ee yuusuf lagu tuhmayey markuu yuusuf ay soo ay tiri dhexmar ha ku arkaanee markay arkeen quraxdiis ay ka yaabeen ay yidhaahdeen maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariim marka wa aqwى ma yustadalu calى ithbaati alqaacida alqur'aan اlkariim waay hadda maa haadaa basharan tafsiir kale male in la yidhaahda maa naafiya tacmalu camal laysa tarfacu ismatan fi lkhabr haa xarfu tanbiida ismu ishaar mabni calى sukuni fi maxali rafcin ismu laysa basharan khabru laysa mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahir kalaam waadix jidan weyaan marka reer tamiim markay leeyihiin annaga maadamu camal siinayno aayaddan oo kale inkiri kari maayaan waxay leeyihiin hadihi alaaya nasalat calaa lugat alxijaaziyiin wa naxnu nuqiru annaha luqa luqaat min luqaati alcarab laakiin cindana annaga saan ma yeelayna bay ku leeyihin marka macnaheedii ma aha qoladan inay tandiidan tahay ma aha laakiin annaga hadde soomaaliya ah lahajaad kala leh qolo kasta lahjada wax bay u taqaanaa cid cid wax ku inkiri karta oo dhehaysatay daa kaa fiican ma jirto ayib marka afartaa shardi haddii laga helo maadi keligeeda la bilaabay xuruuftii kale waa noo dhiman tahay marka shaarixaasi faahfaahina shuruudda meeshaas ku sheegay wuxuu iri iclam annahum waxaad ogaataa ajrow inay socodsiiyeen ay ku dareeriyeen thalaathata xuruufin saddex xaraf oo min xuruufi nafyi nafyiga xuruufteeda kamide eh, mujraa leysa leysa makaankeedoo kale inay ka dhigeen oo maxay leysa kala mid tahay fii rafci ismi wa nasbi اlkhabar isimkoo la godo ism khabarkeena la kor dhigo wa hiya af saddexdii caraf maa weeyaan walaa waa walaa tawaay walikuli minhumaa walikuli minhaa mid kasta oo saddexdaas ka mid eh kalaamun uu leeyahay yakhusuhaa iyada ku gaar ah ayb markaasuu wuxuu uri wاlkalaamu اlaan kalaamka haddane fii maabuu macnaha ku tacaluqa iyo wa icmaalihaa maadi in la camal soo camala leysa wa hiya lugatu اlxijaaziyiina reer xijaaz lugadoodi waaye wa hiya lugatu اlqawiima waa luqada toosan ama luga alcaaliya wa bihaa jaaa tanziilu marka reer xijaaziyiin luqadooda fi daka alwaqti waxa weeyaan daraja caaliya bay lahaayeen qaala allahu tacaala ilah wuxuu uri maa haadaa basharan hori aanu soo craabnay maa huna umahaatihim na waa lamid ninkii yidhaahdo zawjadiisa hooyaday igala mid tahay saas hooyadii ku noqon mayso maa huna umahaatihim in umahaatuhum ila laa-i waladnahum hooye waxaa ku noqon karta midii ku dhashay laakiin ninkii hadalkaas ku dhawaaqo dembi buu galay min kabaa'ir dunuub ah oo kafaara u baahan asiga dhihitaankiisaa dembi ah in naagti lagu noqdane haddana baab kale ay garaysaa kafaarooyin iyo wax badanay u baahan tahay dad badana waxay u maleeyaan haddii kafaarada qofka iska bixiya khalaas inuu yahay sax waa kafaarada mukafiraatun lidunuub waa tahay laakiin wa inahum layaquuluuna eh, sidii ilaahay uu yiri maa huna umahaatihim in umahaatuhum ila laai waladnahum wa inahum layaquuluuna eh, aayaddii maxay ahayd ilaahay wuxuu ku tilmaamay layaquuluuna munkara min alqowli wa zuuran yacni hadalkaas in la yidhaahda yaaba munkar ah dembina ahba bimujarad alqowli bihi iskaba ilow waxa ka imaan doonoo ka ratimaya marka hadda waxaa lagala jeedaa maa oo naafiya ah tacmalu camala laysa tarfacu lisma tansib alkhabra huna damiir munfasil mabniun cala alfathi fi maxali rafcin ismu maa ummahaati khabaru ma mansuub wa calaamatu nasbihi اlkasra niyaabatan can اlfatxa liannahu jamcu muanath saalim ummahaati mudaafin mudaafu ilayhi waa intaas marka inay maadi ku camal fashay liannahu hadda aayadda horteena wax kaloo ummahaati nasbi kara meesha ma jooga wa in maadi la camal siiya cindahum ayaga agtooda waxay leedahay halaathatu shuruudin shardiga ugu horey an yataqadama smuhaa isimkeeda inuu hormaro calaa khabariha kow wa an laa yaqtarina isimkii inuusan la xiriirsanin ama yaqtarinaha iyadii inuusan la xariirsanin bin azaa'ida walaa khabaruhaane biilaa uusan la xiriirsanin saddexdaas shardi yay leedahay marka ugu horeyso haddii la yidhaahdo an yataqadama smuhaa calaa khabarihaa oo haddii lida maa qaa'imun zaydun oo zaydo isimka khabarkii qaa'imka hormaro camal lama siinayo layskuma khilaafsan haddii layidhahdo maa in zaydun qaa'imu la yidhaahdo zaydkii iyo ayadii isimkeedii ou in kala dhex galane ayadana waxaa weya mulqaatun laa camala laha khabarkeeda ilaa hadduu la xariisado ma zaydun ilaa musaafirun hadii la yidhaahdo oo khabarkii ilaa la xariir maadi nafyigeeda waa buray ilaa lagu buriyey falihaadaa uhmilat waxaa lagu ihmaaliyey fii qowlihim fi lmathali ay yidhaahdeen maa musiiun man actaba maa musiiun nin xumaan sameeyey ma aha man actaba ninkii macnaha qofkii eedeeyo waxaa maxaa u samaysay saan kula haboonayn ninkii yidhaahdo xumaan ma samaynin marka maxaa uu sabab ahaa lyidhi waa litaqadumi اlkhabr liannahu maa maa man actaba musii'an yay ahayd oo marka manti oo ism mawsuul isimkeeda laga dhigo jumladan actabana laga dhiga siladeedii musii'anna khabarkeeda ay noqon lehed lakin taqadama alkhabaru cala alismi fa ulgiyat can اlcamal nafyigeedina waa baaqi wa fi qowli shaacirina sidaasaa looga ihmaali oo bani gudaanata maa in antumu dahabu walaa sariifun walaakin antum lkhazafu bani gudaana reer bani gudaanow maa in antum adinka ma tihiin dahabun dahab ma tihdiin walaa sariifun fidana ma tihdiin walaakin antum lkhazafu jili baa tihiin khazafka waxaa laga sameeya eh, maxaan ku dhaha dhiriga iyo ashuunka waxaa laga sameeya macnaha dad uu leeyahay dad qiimo usuul oo nasabkooda la yaqaana ma tihidiin sidaad ismoodaysiin dadka iska kormagitihiin sax ma ah walaakin antum lkhazafu khazaf min xayثu lmaadada laga sameyna waa hooseeya min xayثu quwadiisa u adkaystana waa liidataa oo waad ogtaha dhagax yar haddii lagu dhufto waa kala daadanay sababta marka waxay ahayd waa liwujuudi in almadkuura maa in antum maa antum dahaban ay ahaan lahayd in baa la geliyey markaasay camalkii ka tuurtay wa fii qowlihi tacaalaa baa la ihmaaliyo ma muxamadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusulu maxaa yeelay waa liiqtiraani khabariha biilaa muxamadun isimkeedii waay khabarkeedii rasuulka ilaa la xariirsaday faintaqada nafyu nafyi nafyu ma ilaa ihbaat waxaa la yihah nafyu nafyi yataxawal ilaa ihbaat wamaa muxamadun ilaa rasuulu saasaa layidhi marka ma naafiyatu mulgaatun laa camala lahaa muxamadun mubtada ilaa adaasna mulgaatun laa camala lahaa rasuulu khabar sidii in antum dahabun icraabteedana saasoo kale waa waxaa lamidi qowluhu tacaala wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar yacni amarka ilaahay fulitaankiisa si uu degdegaya laguu sheegaya marka amrunaa ayadoo isimkii ma ahaan lahayd yaa ilaa khabarkeeda lala xariiriyay marka ulqiyat can ilcamali fa ucriba amru mubtada waaxidatuna khabarkeedii waa wa banuu tamiiminna laa yucmiluuna maa camal siin maayan shay-an walow stawfat walow istawfat haba dhammaystirato ashuruuda thalaathata shuruuda saddexda ah fayaquuluuna waxay leeyihiin maa zaydun qaa'imun wa yaqra'uuna waxay akhrinayaan maa haadaa basharun laakiin waxay u baahan tahay qur-aanka layskama akri karo haddii qiraa'a kale ay soo aroortay oo maa haadaa basharun dhahayo dhehayso waa la dhihi karaa laakiin ayadoon qiraa'a kale jirin maa haadaa basharun lama dhihi karo laakiin wayaqra'uuna biqiraa'ati bacdi alquraa maa haadaa basharun ay qaadanayaan waa wax saxe haddii laba qiraa'a ay suuraddu aayadda ku soo aroorto hal qiraa'a waad akhrin kartaa nin todobada qiraa'a iyo wax ka badan akhrin kara ma laha wakadaa laa annaafiyatu fi shicri bishardi tankiiri macmuulayhaa naxu tacaza falaa shayun cala alardi baaqiya walaa wasarun mima qada allaahu waaqiya intana waxaa laga bilaabayaa xarafkii labaad laa annaafiya markaasuu musanifku wuxuu ku yiri naada naafiyada horta labay u kala baxdaa laa naafiya liljinsi aa jirto taas min akhawaati ina way noo imaa doontaa taas biijmaaci allugawiyiina wanaxwiyiina wa qabaail carab waa isku waafaqsan yihin laada naafiyada ina camalfanayso laakiin naadan laa naafiya lilwaxda yaa la yidhaahda mid keli ahay ay anfisaa marka laa naafiya liljinsi imaa doonta tacmalu caamala ina tansibu lism wa tarfacu lkhabr wa hada bicagsiha tarfacu lism wa tansibu laakiin wuxuu ku yiri fi shicri macnaha waxay ku tusinaysaa annaha adcaf min ma annaafiya maadaama nahri ay ku camal fari karin daruuro unbaa keenta waay waxaan carabigii caadiga loo isticmaali karin waxay macnaheedii tahay inay daciif tahay bishardi tankiiri macmuuleyhaa labadeedii macmuul in la nakireeyaa u shardi ah waxa weeyaan sidii maadi naafiyada macrifana waa galaysay maa zaydun qaa'iman hadda lahayn maa haada haadaa waxa weeyaan ismu ishaara isimkeeda waa macrifo laakiin tan waxa weeyaan in shicirna ku camal fasho nahri ay ku camal falin in labadeeda macmuul nakira wada yihiin labadaas shardi uu ka sheegay shuruudii kale an laa yataqadama khabaruhaa calaa smiha iyo wa an laa yaktarana biilaa kulli intii o dhan waa u taala idana min baabi owla liannaha adcaf min ma qaala shaaciru wuxuu iri tacaza falaa shayءu cala alardi baaqiya walaa wazaru mima qada allaahu waaqiya tacaza iska sabar weeyaan falaa shayun ma jiro baaqiyan noqonaya mid baaqi cala ardi ku noqonay walaa wasarun mid oo macnaha kaa ilaalinayana ma jirto walaa wasarun wasarka sidiisa almuciin baa la yidhaahda walaa wasarun midkuu kaalmaynayana ma jiro waaqiyan ilaalinayo mimaa qada allahu ilaahay wuxuu xukmiyey wax kaa ilaali karana ma jiraan ee iska dulqaado weyaan marka fiiri laba laadibow fi lbeyt اlwaaxidi laba mithaal uga cabal siiyey laa shayun baaqiyan walaa wasarun waaqiyan marka laadi naafiyatu lilwaxda tacmalu camala leysa tarfacu ism tansib اlkhabr shayun ismu leysa marfuuc calaamatu rafci dama daahira baaqiyan khabarulaa dheh baaqiyan khabarulaa mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirih ayadana sidaas weeyaan طيب marka saasuu wuxuu ku leeyahay walaa wasarun ay laa malja'a mima qada allahu waaqiyan marka asaa kuu faahfaahinaya alxarfu thaani oo mimaa kamida yacmalu camala leysa laa weeyaan ka qowlihi tacaala ka qowli shaaciri tacaza falaa shayun cala alardi baaqiyan walaa wasarun mima qada allahu waaqiya sharaxa iyo matniga xumaantiisa fiir beytkii hadda aan soo sheegnay iyo musanifka idara fi sharxi an yuciidahu waxa weyaan dhibkeeday leedahay waliicmaalihaa arbacatu shuruudin in la camal siiya afar shardi bay leedahay an yataqadama smuhaa isimkeeda inuu soo hormara bimacnaa calaa khabarihaa oon la dhihin falaa baaqin shayun cala alardi aan la dhihin khabarkii lasoo hormarinin ko wa an laa yaqtarina khabaruhaa biilaa khabarkeedana ilaa inuusan la xiriirsanin oon la dhihin laa shay-un eh, ilaa wahuwa qad aatin haddii la yihahdo khalaas wa an yakuuna smuhaa wa khabaruhaane nakiratayni inay ahaadaan oo hadda shay-un isimkeedu waa nakiro baaqiyanna waa khabar waa nakiro wa an yakuuna daalika midkaasna fi shicri inuu ahaado laa fi inuusan ahayn marka taas waxay daliil u tahay inay laadi in la camal siiyo ay macnaha daciif ay tahay hadda musannifka uma uusan sheegin ma haadihi binisbati lilugaati oo dhan miyaa reer tamiim iyo xijaaz miyaa shuruudan u wada dhigaya mase xijaaz keligeeday gaar ku tahay musanifka umama bixin falaa yajuusu icmaaluhaa ma banaano fii naxwi qowlika laa afdalu minka axadun axadkaa fadli badan ma jirto ma banaana waxaa weye litaqadumi alkhabar laa axada afdalu minka bay awal ahayd afdaladiyaa la hormariyo khabarkaa kow walaa fii naxwi qowlika laa axadun ilaa afdalu minkana ma banaana in la camal siiyo waa liqtiraani khabarihaa biilaa walaa fii naxwi qowlika laa zaydun qaa'imunaa camruna ma banaano liannahu waxaa lagu leeyahay zayd waa macrifo aydana nakiray ku camalfali jirtay walihaadaa gulita almutanabi ninkii mutanabi oo shaacirka ahay waa lagu gaf xukmiyey fi qowlihi uu yidhi ida aljuudu lam yurzaq khalaasan min aladaa fala alxamdu maksuuban wala almaalu baaqiya sidaasuu yiri marka waxa weeyaan ida aljuudu deeqnimada lam yursaq haddaan lagu arsuqin saaxiibkiisa khalaasan inuu ka fakado min al adaa dhibka falalxamdu maksuuban mahadintina lama kasbanin walal maalu baaqiyan maalinkiina baaqi ma ah wuxuu ku leeyahay ninkii deeqsi oo wax bixiyo haddaan deeqsigaas aasna ka nabadgelin in qofkii xumaan la daba dhigo oo lagu manaysto qofkii lagu yihahda anigaa wax bixi jiray ama ninkaa miskiinkan wax ku sadaqaysta haddii waxaas la daba dhigo ninkii aada wax siisayne ma kaaga mahad celinayo maalkiina wuu kaa baxay marka maxalu shaahidka waxa waaye fala lxamdu maksuuban xamdigii oo macrifo al ay ku jirto ayaa ismu laa noqday khabarkeediina mansuubu noqday walal maalu baaqiyana waa lamid marka shicirkii waa ku jirtaa shuruudiio kale waa dhamaystiratay laakiin ishkaaliyada waxaa weeyaan eh, isimkeedi oo macrifo ah isimkeedia macrifo noqday markaasaa layihi mutanabi kaas waa ku gafay mutanabi waxa waaye min shucaraai dowla alcabaasiya oo mutaakhir waaye oo hadda asiga luqa ahaan looma deliishanayo laakiin mutanabi waa nin luqaat alcarab si fiican u yaqaano oo shicirkiisa wuxuu ku raacayaa qoladii ka horeysay marka in lagu khata xukmiyo waxay u baahan tahay an laa yarida min alcarabi maa yushbihuhu markaasaa waxaa laleeyahay waxaa loo helay e, bacdu kalaami alcarab almuxtaji bihim in siday ay mutanabi ay yiraahdeen oo kale inuu yiri baa loo helay kow mida kale naxwiyiinta qaar ka mid ah yaaba madhabkaas qabo annaha tacmulu fi lmacaarifi marka ha laga wanaagsanaado ama waa qaliil ha la yidhaahdo ama shaad ha la yihahdo lakin khata waa in la yihahdo waa laga wanaagsan yaha layidhi waxaa kamid a ah iyadoo eh, qowl naabiq aljacdi waa ninkii jaahiliga ahay yaa wuxuu iri waxalat sawaada alqalbi laa ana baaqiyan siwaaha walaa can xubiha mutaraakhiya wuxuu ri waxallad gabadhii waxay degtay sawaad alqalbi qalbigayga meeshiisa madow meesha ugu dambaysa wa laa ana baaqiyan aniga ma ihi mid raadinay siwaaha iyada wax ka soo haray walaa mutaaraakhiyan midka dibdhacana ma ihi can xubihaa hadda fiiri laadi you isimkeeda ana ka dhigay oo macrifa ana damiir waa damiirkana min acrafi lmacaarifi sitta waay marka laa ana uu yiri markaasuu baaqiyana ku nasbiyey maadaama annaabiq aljacdi ou hadalkaas laga soo wariyey idaa habata ana hada albeyt min qasiidatihi falaa wajha liinkaari hadihi luga cala almutanabi marka waxaa la yihi min anaxwiyiina ibnu shajari yaa yiri baa layihi in ay laadi looma shardiyo inay isimkeeda iyo khabarkeeda nakiratayn ay ahaadaan laakiin haba badnaata laakiin shardi ma aha saasuu asiga u raacay ayib markaasuu ri musanifka waqad sharaxtu waqad saraxtu waan cadeeyey bishardayn alakhiirayni labada shardi ugu dambeeyey macnaha matnigiiaan ku sheegay wa wakaltu waan u wakiishay macrifata alawaleyni labada shardigoo horane in la ogaado ila al alqiyaasi calaa maa maa in looga qiyaasta awgeedan uga aamuso maadii ka horeysaan u shardiyey tanna iyadoo ka daciifsan in loo shardinayo min baabi awlaa in la ogaaday bay iska ahayd lianna maa yaa aqwa min laa ka qawisan walidaalika maa tacmalu fi lmacrifa wa fi lnakira wa tacmalu fi shicri wa fi nahri bikhilaafi la walihaada tacmalu maadi way camal fishaa fi nahri waqad ishtaradtu fii ma waxaan u shardiyey an laa yataqadama khabaruhaa wa an laa yaktarina biilaa an fa ama ishtiraadu an laa yaqtarina alismu bin laada isimkeeda in inuusan la xiriirsanin falaa xaajata lahu hunaa meeshaan dan laga leeyahay ma jirto lianna sma laa laa isimkeeda laa yakhtarinu bin oo lama maqlinba carabi ahaan laa in maba la maqlinba marka in loo shardiyo looma baahno saasuu leeyahy ayb markaasuu musanifku yiri walaa talaakin fi lxiini walaa yujmacu bayna jusayha wاlgaalibu xadfu اlmarfuuci naxw walaa taxiina manaasin intana wuxuu gelayaa musanifka xarafkii saddexaad xarafka saddexaad waxa weeyaan laata markaasuu iri walaata yaa kamid e eh min akhawaati laysa laakiin goormay ka mid noqonay laakiin fi lxiin markay xiin ku camal fasho markaasaa waxaa la yidhi waxaa la isku khilaafsan yahay filxiintaas ma lafdu lxiina lagala jeedaa mase asmaau zamaan oo dhana ah lagala jeedaa marka qole waxay leeyihiin asmaau zamaan wixii xiina la macnahoo dhana ah lagala jeedaa marka eh, zamaanay ku camal fashaa qolana waxay leeyiin maya zamaan oo dhan maha lafdulxiina ah, shardi ah marka sida laysugu soo dhoweyn kara waxa weeyaan xiin ah u badan inay ku camal fasho laakiin axyaananna waxaa la arkay iyadoo waxii man macnihii xiin la macno ah iyadoo ku camal fasho oo sida saaca iyo wixii lamid ah ayib markaasuu iri walaata ayaa ka mid ah wixii oo camalkii samaynay camal leysa laakin fi lxiiniyay gaar ku tahay walaa yujmacu lama jamciyo beyna jus-ayhaa isimkeedii iyo khabarkeedii hal mar lawamada jamciyo macnaha waxa weeyaan hal fi lghaalibi miya mase laabudda min xadfi axadihima musanifka hadda soo ujeedo wuxuu leeyahy laa yajuusu ljamcu beyna ismiha wa khabariha bal laabudda wujuba min xadfi axadihima taas walaa yujmacu bayna jusayha xugum waay wاlgaalibu xugum kala waay labadooda lama kulmi kara markii la yidhah lakin waxaa sii badan labadood mid waa in la xadfee laakiin xadfu lmarfuuci isimkeeda in la gooyayaa badan naxwu qowlihi tacaala walaa taxiina manaasin in midkood la gooyo waa waajib laakiin midka la goyna waxaa badan inuu noqdo isimkii marka macnahaas waa daqiiq weeyaan ayib waxaa lagu miithaaliya walaa taxiina manaasin hasaa noo sharxi doono athaalithu waxaa ka mid kamida ah midka saddexaad oo mimaa yacmalu camala laysa ka mid kamida ah, wahiya laa weeyaan annaafiya asalkeedii laa naafiyay ahayd ziidad calayha taa u baa lagu ziyaadiyey lita'niithi lafdi lafdiga in la muanatheeyo ama lilmubaalagati ay fi nafyi nafyiga in lagu mubaalaqeey hadday mubaalaqa aan idhaahda laa ta ablaqu fi nafyi min laa ay noqonaysa wa shardu icmaalihaa in la camal siiyana waxaa uu shardee an yakuuna smahaa wa khabaruhaa lafda alxiini musanifka madhabkaasuu qaatay lafda alxiini inuu noqdaa shardi ah marka waxa weeyaan maa yushbihu fi lmacnaa maya saasuu leeyahy musanifku waana walaa tasaacata saacata mandamin yaa carabti laga maqlay martaas waxay daliil u tahay baa laleeyahay inay xiinada wixii lamida ay ku camalfali karto wa thaani an yuxdafa axadu ljus-ayni labada juz oo isimkii iyo khabarkii kala ah midkood waa in la gooyo wujuuban wاlghaalibu waxaa loo badan yahay an yakuuna almaxduufu ismahaa inuu yahay ka qowlihi tacaalaa fanaadow way isku naadiyeen walaa ta waqtigana ousan ahayn xiina manaasin waqtigii la carari lahaa waqti aan la fakanaynin ay isku naadiyeen oo macnahaaseen ku badbaadnaa yidhaahdeen wاtaqdiiru wallahu aclam fanaadaa bacduhum bacdan wuxuu u naadiyey an laysa alxiinu xiina firaarin musanifka si kale u fasiray ayagaa isku sheegeen waxayna waqtigaa waqti carar lama joogo sidaasay idhaahdeen aayadana waxaa weeyaan ama fanaadow walaata xiina manaasin ama waxay isku naadiyeen aan cararno waqtigii la cararna lama joogo saasa macnaheeda mashhuurka ah sidaas waay waqad yuxdafu khabaruhaa khabarkeeda in la gooyaa dhici karo wa yabqa smuhaa isimkeedana ou baaqi noqdo ka qiraa'ati bacdihim walaa taxiinu manaasin ay akhriyeen birafci walaa taxiinu in la yidhaahdo marka waxaan ka fahmaynaa in laadan hadda laatada laga dhigay in labadeeda macmuul inuu nakiro inaysa ahaada shardi ma aha inay shicirku gaar ahaatana shardi maahan oo qur-aankiia bay ku timidba eh, laatadan waxay lamid tahay layihi maa an naafiya oo kala waay oo macnaha reer xijaaziyiin iyay gaar ku tahay musanifka mid buu iska gooyay afar xarafay ahaayeen ma io laa i laata iyo in in oo naafiye ah in huwa qaaimun in huwa qaa'iman wax la yihaahaa jirto intaas waxau musanifku ugeeyay wallahu aclam yacni khilaafka ayada ka jooga qawi jiddan waay inayna camalfalaynin huwa alakhar wabitaali waa iska gooye laakiin naxwiyiinta badigood afartooda waa isku sheegaan lianna kowna alkhilaafi yaqwa fi ina laa yuhmiluha in la yidhaahdo intii waxay lamid tahay maadi oo kale shuruudeeda ay camal falaysaa waqad sumica min bacdihim in huwa mustawliyan calى axadi ilaa calى adcafi اlmajaaniini oo intii naafiya laga dhiga tacmalu camala laysa huwa isimkeeda u yahay mustawliyana khabarkeeda u yahay yaa lagu tiriyey hada in kaana alqaa'ilu bihada shicri miman yuxtaju bishicri haddii uu yahay waay laakiin calaa kuli xaal intan iyo laada naafiyada isku macno bay keenayaan oo shuruudii baa loo wada xerayaa ama maadi bay lamid tahay cinda qilati min anaxwiyiin walakhariya ihmaaluha walimaa qawiya alkhilaafu fiiha ahmalaha almusanifu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin